baabu jawaasi qinaa'i ljawaari haadaakanu baabu jawaasi qinaa'i ljawaari gabdhaha yaryar baraanburkoodu inuu bannaan yahay gabdhaha asikaari yaryar iyo wa darbi inay garaacaan bidufi gurbaan fil cursi arooska dhexdiisa iyo wanaxwi wixii la mid ah wa istimaaci rijaali ragguna ay dhegaystaan lidaalika arrinkaas baabu jawaasi ghinaa'i ljawaari gabdhaha yaryar inay baraanburaan banaanashada ay banaantu u baab yahay gabdhaha asiqaar yaryar wey iyo wa darbi inay garaacaan bidufi gurbaan fil cursi arooska ay ka garaacaan iyo wanax wixii la mid ah sida ciido kale iyo wastimaaci rijaali raggu inay dhegaystaan lidaalika arrinkaas xadiidka afar iyo labaatanii soo socda baabkaasuu ku macno yahay islaamka munaasabooyin waaweyn oo farxadeeduu leeyahay oo ciidda iyo aroosku ka mid yahay marka waxyaalo gaar ah loo fasaxay muslimiinta oo loo ogol yahay xafladahaas waaweyn oo farxadda leh waxayna tahay arrintaasu ciidda iyo arooska waxaa bannaan gabdhaha inay garaacaan gurbaan gurbaanku waa maqaar maqaar oo geed saasta loogu xidhay waxa way sida gemberkii oo kale camal noqda si sif ah oo ulyaf lagu garaacayo wey marka inay waxa weya gabdhuhu ay baraanburaan oo baraanbur aan munkar ka hadlayn Ehm, waxa weeyaan aan xumaan sheegay ay baranburaan oo ay gurbaankaas garaacaan arooska waana banaan yahay ragguna xataa waa dhegaysan karaan ragguna waa dhegaysan karaan masaladaasu xadiidkaanu ka hadlaa baabu haadaakanu baabu jawaasi qhinaail jawaarihi gabdhaha inay baranburaan banaanashada ay bannaantu u baab yahay gabdhaha asiqaari yaryaar iyo wa darbi inay garaacaan bidufi gurbaan fil cursi arooska ay ka garaacaan iyo wa naxwi wixii la ah iyo wastimaaci rijaali raggu inay dhegaystaan lidalika arrinkaas ragguna waa dhegaysan karaan baranburkaas qaalat rubayic bintu mucawid oo gabdhihii ansaartay kamita mid qaalat waxay tidhi rubayic bintu muawid ibni cafraa jaa nebiyu nebigaa yimi sala allahu calayhi wasalam fa waa soo galay xiina buniya markii lay guri geeyey habeenkii la guri geeyey subaxiiyuu yimi oo aroosyada maalinta habeenka la guri geeyey maanta ka dhameeya ay dhiga jireen waqtigii saxaabada arooska maalinkaasa la dhigi jir fadakala nabigana waxa weya gabadhan qaraabanimada kala dhexayda hatay reer abtigeedii ka dhalatay ilaa nabiga ansaarta waxa weya qola kamid ahaa reer abti u ahaayeen nimanka la yidhaha banu najaar gabadhuna waa reer bani najaar marka qaraabanimadaasa ka dhaxayda nabigu qadarinta uu qadariyey arooskeediiu kasoo qayb galo soo aaday fa dakala nabigaa soo galay xiina waktigii buniya lay dhisay oo macnaha habeenkii lay guri geey xiina buniya calayhi habeenkii markii lay dhisay fajalasa nabigu waa fadhiistay calaa firaashii gogashaydiiu ku fariistay ka majlisi ka mini meesha hadda aad iga fadhido oo waxa weyan raawiga xadiidka ay ka warinaya u sheegaya leeda meeshaas haddaad fadhidoo kale meel ii jirta ayuu fadhiistay meeshaasoo kale u fadhiistay fa jacalad waxay gudagaleen juwayriyatun gabdha yaryar waa jamcu jaariya juwayriyatun waa gabar yar oo waa jaariya oo la taskiiriyey juwayriyat gabdha yar yar gabdhahaasoo lanaa annaga noo sugnaado ansaarta ka mid a ah, yadribna inay garaacaan bidufi gurbaan gurbaanay garaacayeen arooska gurbaanka loo garaaca waxa weeyaan waa bannaan yahay waa sharci wayandubna inay ammaanaan man dadkii qutila la dilay min aabbaa'ii xaalayyihiin yowma badri aabbayaalkaygii beled lagu dilayna ay ammaanaan oo ku baranburaan inay ku baranburaan oo ay ammaanaan inay ammaanaan saasay gudagaleen taasuna baraanburkii inuu banaan yahay gabdhaha arooska ay ka baraanburaan ama saciidaha ay ka baraanburaan id waqtigaas qaalad waxay tihi ixdaahuna middood wa fiina nabiyun yaclamu maa fii qadin gabadha waxay ku soo dartay ammaantii wa fiina nabiyun dhexdayada waxaa jooga nabiyun yaclamu og maa fii qadin wax barri dhacay fiiri kelimadaas marka waa qalad nabigi waa maqlaa baraamburka waa dhegaysanayey gurbaanka waa dhegaysanayey laakiin kelmadan qaladka maya ma u yeelayo munkar nabigu ma ogolaado markuu maqlay fiiri faqaala nabig wuxu uhi da-i hadii deeta kelmadan ka tag waquuli dheh biladii hadalkii kunti adeed taquulina mid tiraad hadalkii hore wad gabadhan arooska aabayaalkeed ah, ama ma waxa weeyaan waxaa tiraa waa idin nimid waa idin soo salaamnay ilaahay baana barwaaqiyey saasoo iskaga baraanbur saas ku baraanbur laakiin kelmadan waa kelmad qalad ah ha ku hadlin Ah, ha ku hadlin waxaa kaloo sugan riwaayad kale nabigu inuu yihi sal اlahu alayh wasalam laa yaclamu ma fii qadin ila اllah waxa berri dhacaya allamaan cid kale ma oga ah, cid kale ma oga dabraaniga mucjam awsadka ku wariyey ibnu xajarna fixibaariga wuxuu ku leeyay sanadkiisu waa xasan bayhaqi sunan اlkubra ayuu ku wariyey ah, juska toddobaad laba boqol siddeetan iyo sagaal nabigu inuu yidhi laa yaclamu ma fii qadin ila اllah waxa berri dhacaya ilaahay keliyaha og nabi maxamed xataa ma ogiyu leey ka waran markaasaa mid xunoo wax sheega meeshaan fadhiya ama islaam wax sheega meeshaan fadhiyadaad leedahay waxa weeyaan qofkaygu goormuu raysaa goorma ka waran baadideedii meeli jirto waa balaal xadiidkaas marka wuxuu noo caddeeyey inay u bannaan tahay dadka muslimiinta ah markay aroosayaan gabdhuhu inay gurbaan garaacaan ay baranburaan waa inay saas ay u bannaan tahay waxay u bannaan tahayna waa gabdhaha arrintaasna xadiis badan ayaa caddaynayda bukhaarigas waxaa ku sugan saxiixa saxiix bukhaariga kitaabu nikaax raqamka shan kun boqol lixdan iyo saddex caaisha arooska qayb gashay markaasaa nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam maa kaana macaku lahwa cayaar maxaad samaydeen arooska haddaad tagteen fa in al ansaara yucjibuhum lahwa ansaarta cayaarta waa jeceshahay saasuu nabigu ku yidhi sala allahu calayh wasalam saasuu nabigu ku yidhi nabigu mar wuxuu ku yidhi waxaad tidhaahdaan ataynaakum ataynaakum fa faxayaanaa waxayaakum nadaraan buriya ah, waa inin nimid waa inin nimid ilaahana na nooleeyo na baaqi yeelay idinkana inin baaqi yeelay daraan bur iska saxa wey oo aan munkar ku jirin marka arrintaas way bannaanta ah, waa ay bannaan tahay laakiin waa in la ogaada yay u bannaan tahay ko gabdhahay u bannaanta gabdhahaas ama haya ya yidhahda ama ha waaweyn gabdhahay u bannaanta bis ragga uma banaana waa ka xaaraan ragga uma banaana waa ka xaaraan waa tashabuh binisa waa waa dumar isku ekaysiin ninkii lagu arko ahlucilmigu saasay u naskareeyeen sidaas ay u naskareeyeen shekh islaam ibn taymiya raximahullah istiqaamada juska koobaad safxada saddex boqol iyo labaatan wuxuu yidhi alghinaau min camali nisa baraamburka iyo heesaha waa shaqada dumarka walam yakun calaa cahdi nabiyi waqtigii nabiga sala allahu calayh wasalam ma jirin walam yakun calaa cahdi nabiyi sala allahu alayh wasalam waqtigii nabiga ma jirin yuqanii fi lacraasi ila nisaa inay ka heesaan oo ka baraanburaan aroosyada dumarka maahan kel imaai weljawari addoommada gabdhaa alxadiiaati sini ee da yar ayaa weliba baraanburi jiray wuxuu yidhi marka wa ama rijaalu falam yakun dalika fiihim ragga arrintaasu kama jirin bal kaana salafu salafu saalixi yusamuuna almuqani ninka heesaaga ah waxay ku magacaabi jireen muqanifan isnageyn ninkii naagnaagta iska dhigay ay dhihi jireen markaa ebel weeye kaasu khabiifa ah. waa litashabuhi binisaan xayla dumar isku ekaysiiye saasuu leeyay wakadalika alxaafid ibnu xajar wuxuu yidhi walaxaadiiu alqawiyatu fiiha alidnu fi dalika linisa axaadiista xooga badan waxaa ku sugan in dumarka arrintaas loo fasaxay falaa yaltaxiqu bihina rijaal raggu arrintaas ma ku haleelayaan oo raggu arrintaas ayagu ma samayn karaan licumuumi nahyi diididda laysku diiday cumuumkeedaa loo deliishana can itashabuhi bihinna in dumarka laysku ekaysiiyo fatxulbaariga juska sagaalaad boqol soddon iyo afar u hadalkaas ku leeyahy marka ma banaana iska dahda rag iyo dumar isdhex qaaday oo ayaga isla tumanaya taasu ayadu ma ahan wax sharcigu ogolaaday mana ahan farxad sharcigu fasaxay ee waa munkar iyo xishood daro iyo diin la-aan akhlaaqda ummadda muslimka lagu baabinayo oo cadowgeeda usoo maleegay weeye taasu ayada iska bada mideeda kale xadiidka waxay ku jirta alkinaa hees waxay waa in la kala gartaa maxay tahay heesta waxaan orooska la ogolaaday iyo heesta xaaraanta maxay kala tahay wuxuu yidhi xaafid ibn xajar fatxulbaariga juska labaad shan boqol toban iyo saddex safxada ah wuxuu yidhi alqinaau yulaqu calaa rafci sawti saddex macnaa hinaa marka la yidhaha carabiga saddex macnaa lagu idlaaqaa wuxuu yidhi codka kor loo qaado qinaa waa la iska yidhaha wa cala taranam luuqaynta oo lagu luuqaynayana waa la yidhahdaa alladii tusamiihi alcarabu nasb ee carabtu ay nasbiga u taqaan waxaa kaloo la yidhaha wa cala alxidaa hees hawleedka hees hawleedka marka geela ay shubayaan ragga heesta ay heesayaan iyo marka oo guryahay dhisayeen heesta ay heesayaan iyo taasna waa la yidhahdaa laakiin fiiriya marka saddexdoodu way kala duwan yihiin marka fiiri saddexdoodu way kala duwan yihiin heesaay qofaa loo yaqaan waa qofka codka jajabiya waa qofka codka jajabiya ee asagu markuu dhawaaqayo isjejebiya ee kiciya dareenka ee fawaaxishta sarbeeba ama caddeeyaba waxyaala fawaaxish oo waxa weeyaan jacayl uu ka hadlaa dumar uu jecel yahay uu ama waa sarbeebaa ama waxa weeyaan qamku ka hadlaa waxyaalo xumaanu ka kaca waa waxa heesta la yaqaan ee khabiifadda ah ee xaaraanta ah ee waxa weeyaan dadka qulubtooda madoobaatay markay dhegaysanayaan ay isruxaan ay isruxayaan ah, haddii afar iyo labaatan saac qur-aanka lagu akriyo waa hurdoonan maba dhegaysan karaba laakiin sawtu shaydaanka markuu maqlaa jirkiisu jarcina ah, taas marka dadka sameeyaa la yidhahdaa heesaay midan gabdhuhu sameynayaan waa barambo waa barambo midan hees howleedka oo geeriya lagu heesay ceelkii lagu heesana heesmada loo yaqaan caadi waa un hawsha shaqa lagu wado waa cod un shaqada lagu wado mana ahan xaaraan daan munkar lagu hadlay di munkar lagu hadla munkar weligiis waa iska xaaraan marka saddexdaa saasay u kala duwan yihiin marka midda oo heesta oo waxa weeyaan xumaanta lagu sarbeebayo ama la cadaynayo ee ka hadlayda dumarka quruxdoodii in la tilmaamo ama qamrooyin la tilmaamo ama waxyaalo kaloo xaaraana la tilmaamo taas waa xaaraan culammada muslimiintao dhan ayaa isla ogol sunnada nabigana sidaasay ugu caddahay waana sawtu shayaan waa sawtu shaydaan bukhaariga waxaa ku sugan xadiis tacliiq uu ku wariyey imaam lbukhaari kitaabu lashriba layakuunanna min ummati aqwaamun yastaxiluuna alxira walxariira walkhamra walmaxazifa ummadayda aakhiru zamaanka waxaa la imaad waxaa ka mid noqon doona rag xalaashada zinada xariirta qamrada iyo muusiqa ah, fiiri marka zinada nabigu ku cadfo dhulkaana alla la jari doonaa ah, dhulka ilaahay la goy doona ayaa ku jirta xadiidka marka nabiga wuxuu yidhi waa malcuun sawtka heesta marka heesta muusiqa leh oo heesta sideedaba muusiqa leh ba waa xaaraan heesta dumarka jacaylkooda tilmaamaysa ama qamrada tilmaamaysa ee xumaanta keenayda ee ay isruxayaan dadku xaaraan qadcana weeyaan culimmada muslimiintana laba iskuma khilaafan culummadan kale culummadii muslimiinta hore kutubta qoreen ee muxadisiinta iyo fuqahada mufasiriinta wey waxaan ka hadlaya ee wadaad hadda jooga ma ka hadlayo sidaas ayaynu u caddaynaa cilmiga xaafid ibn xajar fatxubaariga juska labaad shan boqol toban iyo saddex wuxuu leeyahay oo imaamulqurdubi ka soo naqliyey alqinaa lmuctaad heesta la yaqaan can ilmujtahiriina bihi ee dadku ku caanbixeen oo hoobaleyntu ay heesaan wa huwa aladii yuxariku saakina waa midka dareenka kiciya oo ragga dareenkooda kiciya gabadha dareenkeeda kiciya iyo waxa weeyaan oo ay ku saabsanta wa yabcathu lkaamina ee wixii dadka ku qarsoonaa soo saara wahaada nawcu idaa kaana fii shicrin markuu ku jiro heesta fiihi wasfun maxaasini nisaab dumarka quruxdooda in la tilmaamo waalkamri kamra in la tilmaamo wakayrihima waxyaalo kale in la tilmaamo oo min alumuuri lmuxarama xaaraanta waxyaala arrimaha xaaraanta ka mid a ah, laa yukhtalafu fii taxriimihi ma laysku khilaafo inuu xaaraam yahay kaasu marka waa inaad kala taqaano waxa xaaraamta iyo waxa bannaan xataa banaanburada iyo cayaaraha oo gurbaanka la garaaca in la badsado ma ahansa asaga laftirkiisa laba meelood sharciga ku soo aroortay labadaas waa in lagu gaabsado mid waa anaga hadda xadiidkiisii akrinay oo waa xadiidkan aan hadda akrinay oo waa midda ah arooska midda labaad ay ku soo aroortayna waa ciidaha oo xadiis bukhaariiyo muslim xadiidka caaisha bukhaariiyo muslim waxaa ku sugan abubakara iibida tiri iyadoo laba gabdhood ay baranburayaan marka uu abubakar soo galay heesta fiiri inay xaaranta muslimka oo dhan ayaa yaqiin wuxuu yidhi amazamiiru shaydaani fii beyti rasuulillahi masawkii shaydaanka codkii shaydaanka ayaa gurigii rasuulka aad ka wadaan marka maalin ciiday eeda nabigu wuxuu ku yidhi yaa abaabakrin ina likulli qowmin ciidan wahada ciiduna qoom walbaa ciiday leeyihin tanuna waa ciideni macnaha gabdhiina waa baranburaya marka taas laftirkeeda meelahaas uu ku soo arooray waa in lagu gaabiya saasayna culammada muslimiinta u caddeeyeen xaafid ibn xajar faxilbaariga juska labaad شaن bqل toban iyo aفر wuxuu leeyahay واlأصل التنزه caن اللعب والlhوi aslka waa in laga fogaado cayaaraha iyo waxa weeya baraanburada tirada badan waa in laga fogaado fayuqtasaru calaa maa warada fiihi nasru waqtan wa kayfiyatan waxaa lagu gaabsanaa intii nusuustu ku soo aroortay waqtiga iyo qaabkaba waa limukhaalafati اlasli maxaa yeelay asalkiiyuu khilaafsan yahay marka nusuustu waxay ku aroortay arooska ciidda waa baraanbur gabar keligeeda oo halkaas baraanburaysa khalaas oo aan munkar ku hadlayn intaasa looga gaabsana waxaan kaloo heesaha kaleeto amase heesahan sidoodaba ciidba ha ahaatay xataa kuwan oo kabanka iyo muusiqa leh amase waxawayn xumaanta ka hadlaya ayada ilaahay diinkiisa meel ugama banaano weligeedna ma banaanaan weligeed ma bannaanaan marka taasna waa in sidaas loo kala garto qaalat rubayc bintu mucawid rubayc binti mucawid waxay tihi ibni cafraa jaaء النbiyu nbigaa yimi salى الlahu عalيه wasalam fadakla waa soo galay xiina buniya calaya markii ninkayga la ii guri geeyey wey macnaha habeenkii la guri geeyey maalinkii ka dambeeyaa nabigu soo booqday fajalasa wuu fadhiistay calaa firashii gogoshayda ka majlisi ka mini meeshaas adugu aad fadhidoo kale ay tidhi ninka la hadlayday fajacalad waxay gudagashay biloobeen juwayriyaatun gabdha yaryar gabdhaho lana annaga noo sugnaaday yadribna bidufi inay gurbaan garaacaan wayandubna ayna ammaanaan man dadkii qutila la dilay min aabbaa'i aabbayaalkay xaala yihiin yowma badrin maalintii badar la dilay id waktigaas qaalad waxay tidhi ixdaahunna gabdhihii mid ka mid ah wa fiinaa dhexdeenna waxaa ku sugan nebiyu nabi yaclamu og maa fii qadin berri waxa dhacaya waxa berri ku sugan nabi og aan nagu dhex jira oo nala jooga faqaala nabi wuxuuhi da'i hadi tan ka tag hadhiib waquulii waxaa tiraa biladii hadalkii kunti ahayd taquulina mid yidhaahda waxa berri dhacaya alle keliyaha og cid kale ma oga cid kale ma oga ee hadhihin weeye hadhihin akhrajahu xadiidka bukhaariga soo saaray aljaariyatu jaariyadu alfatiyatu waa gabadha dhalinyarada min annaasi dadka xaalay ka mid tahay aljaariyatu jaariyada alfatiyatu waa gabadha dhalinyarada min annaasi dadka xaalay ka mid tahay juwayriyatun waa taskiiru jaariya marka ugu horayda gabadha waxa laha jaariyatun waa la yareeye markaasa la juwayriya gabar yarey ah, jaariyatun waa gabar oo yar ah, gabadha markay da-du yartahay waxa jaariya waa la juwayriyatun gabar yar aa layihi wa tacala aclam sala allahu wasalama wbaaraka calaa nabiyina muxamed